assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kontonaad ee kitaabka meeshaan eh, mxua baqiica maqbarat almadiina eh, waa ti la dhihi jiray baqiic oo waa ka bixi jira marka geed la yaqaano wey laakiin geedahana miduu ka yahay anu ma garanayo markaas eh, waxaa geedkaasaa marka isagu qarinayo oo waa geedaha yahuudeed buu ka mid yahay oo yahuuddu la jiraayo muslimiinta Eh, uma heelanayo yahuudda waa qarinayaa marka waa geed malcuuna kolka kaasu mutafaq caleyh waa kii nebiguna sal ه alay slm sheegi jiray eh, man awaa muxditan mx facaleyh lacnat اllah marka yahuudi geedka qariya maxaad u malaynaysaa waa geed xun weeyaan sidaa macnaheedu marka waxaa weeyaan geedaha iyo dhagxanta iyo xasharaadka iyo waxyaalahaasu sidaa waxaa weeya waxay kala leeyihiin uwa shireerin oo xun oo muxaha kufaarta duca siiya iyo kuwa wanaagsan oo qalbi fiican oo muslimiinta la jira ayay kala leeyihiin siduu sheegay nebiguna sala allau alayh wasalam qoratadu inay ibraahim markii dabka lagu riday sala allahu alayhi wasalam ay ku afuufaysay xayawaanaadka kale oo dhanna ay isugu dayayaan inay ka baktiiyaan marka waqtigaa uu nebigu sala allahu alayhi waali wasalam uu sidan sidantada lahaa yahuud oo sulto ah oo muslimiinta inay la dagaalamaan muxuu ahaaye filanaya ma ayna jirin kolkii yahuudda macrakadii u dambaysay ee khaybar iyo lagu jabiyey muxuu ahaye waadilqura iyo fadak iyo lagu jabiyey iyagiyo xulafadoodiiba ma ayna lahayn wax yahuud ahoo taagan oo muslimiinta khatar ku haya ma aanay jirin markaasna wuxuu ka sii warramay rasuulku sala allahu alayh waali wasalam inay yahuud iyo muslimiintu ay dagaalami doonaan saasna macnaheedu marka waxaa weeye yahuuddu mar labaad ku soo noqon doonaan mandaqada muslimiinta ay kusoo noqon doonaan oo ay ku ururi doonaan oo quwad ay yeelan doonaan oo kolkaas muslimiinta ay daandaansanayaan oo iyaga muslimiintu ay dagaalami doonaan len yahuud eh, mxu gaalkaas dajaalkaasay hadhow gacansiinaya oo kaan soo marray inay toddobaatan kun oo daylasaana qabaayo oo yahuudda asbaxaani ay soo raaci doonaan bahalka dajaale markaas yahuudda hadda alle subxaanahu wa tacaalaa dalalka muslimiinta bartankoodii alle uu ku soo ururiyey filistiin qabsade e hoy ka dhigtay ee ay saliibiya alcaalamiya ay taageerayso iyo sahyuuniya alcaalamiya labaduba ay taageerayaan wax meeshaa loogu soo ururinayo waxay u eg tahay inay tahay diyaarin alla uu u diyaarinayo madbaxadoodii iyo macrakadoodii u dambaysay lagu gumaadayey ee geedihii dhagxantuna ay ka heelinayaan insha allahu waxaan hadda muxuha soo baxay eh dadka muslimiinta ahaa inay khatartooda yahuudda ay fahmeen oo awal hore carabnimo iyo waxyaalo sidaasa iyo wadaniyad iyo yahuudda in lagula dagaalamo oo jabhado iyo waxyaalaha ay samaysteen inay waxba tari waayeen markay ogaadeen islaamnimada usoo noqdeen oo jihaad muxaahayey fii sabiili illaahi kooxo muslimiinta ka mid ay yahuudda in lagu qaado ay ku baaqeen oo qaarkood marka weliba ay ku bilaabeen waxaa weeyaan waa bashaa'irtii in sha allah ugu horreysay yahuudda gumaadkeedii baa soo dhow in sha allah waana la dabar goyn doonaa alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin وcanhu radي allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اlه alيه wali waslm wاladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtee laa tadhabu dunyaa addunya ma tegayso xataa yamura arajulu ilaa ninku uu ka soo maro bilqabri qabri uu ka soo maro oo faytamaraqa calayhi ku galgasho wayaquulu uu yidhaaho yaa laytanii makaana saaxibi hada alqabr allow haddaan ahaan lahaa ninkan kada meeshiisa anigu haddaan qabrigan ku jiri lahaa yani wuxuu tamaniyayaa inuu dhiman lahaayo mar hore intu dhinto ninkan kada oo kale ayaan badanna ninka qabrigiisa iska dhex jiifay oo qofna aan ka cabsanayn bani aadan uu isagu ay kale maca salaamaysteen walaysa bihi diinu diini kuma jirto oo kolkuu sidaa u leeyahay oo kolka fitnadahu meesha ugu daran ay marayaan markaa diintiisa uu la cararayo oo muxuu ahaayey dulmigan iyo ilxaadkan iyo dagaaladan iyo fitnadan socota haddaan iskaga dhiman lahaa sidaa kama wado wuxuu u tamaniyayaayo xag diineed inuu u baqaayo diintiisa la cararaya ma aha maa bihi ila albalaa'u balaayo mooy wax kale maaha isoo dhibaatada iyo cabsida jirta daraaddeed iyo wuxuu la tamaniyayaa inuu iska dhiman lahaa muttafaqun calayh وعنه رضي الله عنه qال qال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم lا تquم الساaعة قyaama ma dhacaayo xatىa yaxsira الفuraatu ilaa furaat uu ka kaco can jabali min dahab buur dahab ah xasara macnaha waa kashaf waa ka faydmayaa weeyaan yani muxuu ahay webigankada furaat la yidhaaho ee ee mara turki iyo suuriya iyo ciraaq iyo mare ee isaga iyo webiga kale ee dijla la yidhaahaa isku daraa goorta dambe ee webiga shadulcarab la yidhaahaa marka khaliijka ku dara ay sameeyaan kaasaa marka wuxuu meesha majrihiisa u ku socdo yuu ka bayri doonaayo markaasaa meeshiisii waxaa ka soo bixi doona buur dahab ah yaqtatilu yuqtatalu la laysku laynayo buur dahab oo guduudan oo cas oo dibadda iska taalla qolkii la arkaa la isku laynaya fa yuqtalu min kulli atin boqolkii walbaba waxaa laga dilayaa dadka ku dagaalamaya tiscatun wa tiscuun muxuu ahaa sagaashan iyo sagaal halbaa baa kunkiiba ka soo hadhaya marka maca daalika boqolkiiba halbaa ka soo hadhaya kolkaas maca dalika iyagoo dadku ay garanayaan ayaa qofna aanu ka joogsanaynino fayaquulu kullu rajuli minhu mid weli wuxuu dhahayaa lacallii an akuuna ana anjuu suurad anan ah haqa anagu noqdo oon dahban o dhan anagu kaligay yeesho buu dhahaya wa fii riwaayatin yuushiku waxaa dhafsanaysa an yaxsira alfuraatu can kanzin min dahab inuu ka faydmo oo uu ka kaco webiga furaad ee khasnad oo dahab ah kanzi dahaba ah inuu ka kaco faman xadarahu qofkii yimaado oo meeshaas arkaayo falaa yaakud minhu shay waxba yanu ka qaadan isku qaadan fitna weeyaani muttafaqun calayh wa canhu radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalama yaquul yatrukuuna almadiina madiinay ka tegi doonaan dadku calaa khayri maa kaanad siday ahayd markay ugu fiicnayd iyadoo ah bay ka tegayaan laa yaqshaaha iyadoo aanu soo gelaynin ila alcawaafi qaraabatada mooyaane qaraabatada risqi doonka ee meermeerta taasaa la yidhaahaa maxaa cawaafi la yidhaha waa jamcu caafiya waxaa risqi doonka abaa caafi la yidhaha qaraabanaya ee meelaha meermeeraya yuriidu cawaafi asibaaci waطayr qaraabatada wuxuu ka wadaa dugaagga iyo shimbiraha ahaadi iyo kuwayaalkaas mooyaane wax nuuxnuuxsado oo kale oo bani aadam iyo xayawaanaad kale toona iyadooyna jirin wa aakhiru man yuxshar inta lasoo xaashirinayo lasoo bixinayo madiina laga soo bixinayo ee kuna dhiman doontana waxaa ugu dambaysa raaciyaani min musayna laba adhi jir oo qabiilada musayna ah yuriidaani almadiina madiina raba oo madiina ku socda yanciqaani muxuu ahaayey biqanamihima u caaqcaaqlaynayaan adhigooda u yeedhi ariga marka la kaxaynaya codka loo sameeyey caaqla ah, ilahay sidaas sameyn arigooda kaxaynaya fayajidaanihaa waxay helayaan wuxuushan iyadoo cidlaah bay helayaan fa idaa balagaa taniyata alwadaac taniyat alwadaac markay gaadhaan kharaa calaa wujuuhimaa wejigooday u dhacayaan oo wawaxay ku dhacaysa nafqadiiba iyagana ku dhacaysa oo markaas waxaa weeyaan way iyaguna way dhimanayaan muttafaqun calayhi وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عنه أن النبي صلى اه عليه وسلم qاaل يkun khليفة min khلفائكم في آخر الزمان yaxثu الmaal وlaa yعudه yakunu waxaa jiri doona khaliifaة nin khaliifa baa jiri doona khaliifahuna waa xaakimka caamka ee muslimiinta yaa khaliifa la yidhaaha iyo amiiru lmu'miniina iyo la yidhaahaa marka aakhiru zamaanna waa soo noqon doontaa khilaafadii islaamiyada ahidee la waayey ee dhacday ee muxuu ahayey ay rideen muxaahayey yahuudda iyo yahuudda caalamiyada iyo saliibiyada caalamiyada iyo munaafiqiinta carbeed iyo turkiguba ay rideen ee ka wada qayb galeen waa soo noqon doontaayoo dadka muslimiinta ah khayr iyo wanaag baa u dambeeya oo khilaafa calaa minhaaji nubuwa yaa soo socota marka nin madax oo madaxda muslimiinta ka mida ah baad jiri doono oo fii aakhiri zamaan yacfu lmaala maalka cantoobinaya walaa yacuduhu aan tirinaynin markuu dadka maalka siinayo aan tiro ku bixinaynine cantoobinayo oo ama sacabada ugu cantoobinaya ugu habinaya ama muxuu ahaayey weel baaquli iyo wax darayo aldi iyo waxu darayo oo qof walbaba intuu rabo ugu habinaya rawaahu muslim ruwaadda xadiidkan kada warisay nin ka mida ah baa la weydiiyo ma u malayn baa layihi ninkaas inuu cumar ibn cabdilcaziiz ahaayo maya buyi marka waa nin weli laaban oo weli aan imaanin in sidaas oo kale yani maalkaa fara badaan doona ninkaasuna marka nin khaliifo oo ah, caadila buu noqon doonaa marka kolkaasu maalka si xaqa ah u bixin doonaayo dadka uu siin doonaa oo aana uba qiyaasaynin eh wuu u u dardaraya وعn أbي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم qاaل layaأتiyana عlى الناasi dadka waxaa u imaan doona soo mari doona زamaanu wqti oo yطuufu الرaجuل فيihi uu la wareegaya ninku bالصدقةi min الذhب صدqadii oo dahب ah صدq uu dahب uu rabo inuu صدqaysu la warwareegaya falaa يجد أحadا yأخذhu minhu aanu helaynin qofka aqbalaba qof waliba uu dhahayaa muxuu ahaay ma rabo haddaad shalay ken waa kaa qadan maantase dankama le ah, marka maalkaa fara badan doona oo dadkaa wada baahi beeli doona markaas kolkaas oo kale rasuulku sal lla alay slm wuxuu dhihi jiray hadalkaas oo kale kolkuu dadka ku gubaabinaya inay wax baxsadaan war hoy waqti waxaad jirtaan aydan wax idinka qaata helaynin haddaad helaysaan wax idinka qaata sadaqada oo idiin soo doonta xataa eh baxsada ayuu dhihi jiray wa yuraa rajulu ninka keliya la arki doona alwaaxid ee keligiisa yatbacuhu ay raacayso ay ku xidhan tahay yacni arbacuuna imra'atan afartan naagood yaludna bihi oo isaga ku gabanayo oo isaga muxuu ahay uu rag u yahay oo muxuu ahay isaga ku tiirsan min qilati rijaali ragga yaridiisu iyo wa kasrati haweenka farabadnidooda rawaahu muslim marka xadiidkan kaduna wuxuu ka warramayaa laba arrimood oo muxua akhiruzamaanka waxay dhici doontaa mid waa maalka oo farabata oo wax aqbala la waayo midda kalena waa haweenka oo farabati iyo ragga oo yaraado oo ninkii keliyaba ay kusoo hagaagayaan tiro fara badan oo haween ah oo wuxuu dhalay iyo wuxuu qabay iyo wuxuu qaraabadiisii iyo kuwii dhalay waxyaalahaas iyo oo konton afartankii naagoodba hal nin keliya kusoo hagaagayo ragga yaraantiisa iyo naagaha badnidoodana waqtiga isaga ah si ay ku dhici doonto alla ag laakiin waxay u suurowda inay inay dhowr siyoodba ku dhici doonto mid waxaa weeyaan xuruubtaa badan doonta ee malaaximtaa badan doonta oo hadantada kolay ku tahay jirto oo muxua ah, waxyaalahan hubka damaarka keena iyo waxyaalaha lagu dagaalamo dadka ku xaaqma waxaa ugu badan ragga ugu badan marka xuruubtaas raggu ay ku lee'anayaan ragga waa yaraynaysaa midda kalena marka waxaa jirta xagga mawaalidda ilmaha dhalanaya iyo waxaa la sheegaa inay mawaaliddu inay u badan tahay gabdhahay u badan tahay cusbitaalkiiba kolkii haweenka ay ku umulaan iyo loo sameeyey iyo markii la tirakoobayo saha la samaynayo mawaalidda waxaa u fara badan gabdhaha u fara badan oo wiilashu waa yaryihiin kolley sida ku dhici doonto alle subxaana watacaala isagaa og laakiin kolley waa arrin xaq ah oo nebigu sala alla alay slam uu ka warramay inay ragguna badan yaraanayaan haweenkuna ay badan doonaan waxaa ka dhacdayba muxuu ahay dowladda almaaniya oo dowladihii dagaalkii labaad aada ugu xaaqmay ka mid a oo rag badan aada ugaga leedeen ayaa mushkilo arrintaas kala gudboonaatay oo waxaa ku fara badatay haweenkiibaa fara batay oo baa ku yaraaday oo naagihii wax guursaday iyo la waayey oo jeeshkii xulafadii ee dhulkooda degay ee qawcadda ka samaystay iyo naagahooda ay usoo kale tartamayeen oo naagahooda ay jeeshkaas iyo iska hahaysanayeen oo garacyadii ku bateen ilmaha la tuurayay iyo waxyaalahaas markaasi waxay ka fakireen mushkilada inay xalliyaan oo waxay u helaan si guurka dadka loogu badiyo loogu fasaxo oo haweenkaas loo asturo markaasay waxaa caqabo ku noqotay aan la gudbaynin waxay diinta u haystaan ee kiristaanka ah oo ay leeyihiin ma ogola tacadudu zawjaad ma ogola laakiin ittikhaadu alkhalaa'il muxuu muxuaha saaxiibo inuu qofku samaystay iyo waxyaalahaas iyuu ogolyihi kolkaasay marka waxay dooneen inay xalliga ka helaan islaamka inay ka helaan oo shaykhul ashar bay lixdanaadkii waxay usoo qorteen barlamaankoodu warqad u soo qoray uu ay ka rabaan inuu warbixin ka siiyo islaamku wuxuu ka qabo tacadud zawjaat yani hal wax ka badan oo naaga in la guursado waqtigaasna marka wuxuu ahaa cabdinaasir buu ahaayo cabdinaasirna marka shuyuuciyadu isku dhadhejin jiray oo reer galbeedka buu wacanaadi jira oo wuu necbaa marka waa laga joojiyey sheikhulasar oo inuu arrintaa warbixintaa ka bixiyo waa laga joojiyey calaykum salaam waraxmat ullah rawaha muslim wa can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh wali waslama qaal ishtaraa rajulu caqaaran tan waa qiso dhacday oo hore oo ummadihii hore ka dhacday ummadihii hore wax ka dhacay weeyaan waa kan soo maray daraa'if iyo manshuuraad iyo iyo mulax ayuu ahaa halkan halkankada uu ka hadlaayey hadda marka sheekooyinka waxa dhici doono waa noo soo qaar bay noo soo sheegay haddana wuxuu sheegayaa sheekooyin waxyaalo dhacay ah ayuu sheegayaa markaas wuxuu leeyahay kan ugu horreeya waxaa weeyaan arrin cajiible oo laba nin oo wariciin ah ummadihii hore a dhex martay ayuu sheegayaa marka wuxuu yidhi ishtaraa rajulu nin baa ka iibsaday min rajulin nin caqaaran dhul buu ka iibsaday maguurto caqaar waxaa la yidhaahaa m waaa beeraha iyo guryaha iyo waxaa guurtada aba caqaar la yidhaahaa fawajada aladii ishtaraa alcaqaara wuxuu helay kii caqaarta iibsaday fii caqaarihi caqaarta yani dhulkiisa iibsaday wuxuu ka helay jaratan fiiha dahab hashuun oo dahab ku jira buu helay idan dadkii hore dahab e, maalkooda waxay ku aasan jireen dhulkay ku aasan jireenoo bankiyaal iyo khasnado muxuu ahay fuulaad aho berhiyo oo maalka lagu waardeystaayo ma una jiri jirin marka dahab dhulka lagu duugay ayuu ninkii dhulkiisii ka helay faqaala lahu faqaala lahu ladii ishtaraa alcaqaar kii caqaarta iibsaday baa wuxuu ku yidhi khud dahabaka qaado dahabkaaga inama ishtaraytu minka alard aan dhulkaan kaa iibsaday dahabka kaama iibsanin walam ashtari dahab dahabka kaama aan iibsanine dahabkaaga niiho igaho wa qaala aladii lahu lard kii dhulkan ahaana wuxuu yidhi innamaa bictuka alarda wamaa fiiha dhulkii waxa ku jira anwaa kaa iibiya adaa iska leh waa laba ninoo wareecinoo mid waliba marka inuu qaato waa diiday fataxaakama waxay isula xuguntameenoo isula tageen ilaa rajulin nin qaadima ayna u tegina nin bay dhexdooda yeelay marka kaasoo kale muxakam baa la yidhaahaayo xugunkiisu waa filayaa oo dhowr meeloodna marka waan ku soo marray muxuu ahaye qof aan suldo isagoo wadaha in laisula tagona kale xukun la sidii ninkii toobada keenay ee muxuu ahaaye malaa'igta ay ku doodi jirtay malagii loo soo diray yidhi na kale xukun na kale xukun adaan muxuu ahaaye xaakim kaa dhiganay marka nin bay marka isula tageen faqaala aladii taxaakama ilayka isula xukuntameen baa wuxuu yidhi nin caaqila buu isaguna ahaaye kolkuu dhegaystay oo labadan tada nin walbaba mowqifkooda uu arkay iyo wuxuu yidhi alakumaa walad war ilma ma leedihin ubad ma leedihiin qaala axaduhumaa midkood baa wuxuu yidhi lii ghulaam wiil baan anu leeyahay wa qaala alaaakharu lii jaariya kii kalena wuxuu yidhi anu gabarh baan leeyahay qaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi ankixa algulaama aljaariya u guuriya wiilka gabadha wa anfiquu calaa anfusi calaa anfusihimaa minhu ya anfiquu baana idhigay ayb anfiquu marka oo labada oday iyo wuxuu sheegayaa marka cashiiradooda iyo bumadhaashebe wa anfiqa horta hore ankixa buu yidhi marka anfiqaaba ku fiican tahay kulle anfiqa ku masruufa calaa anfusihimaa minhu maalkan kada kaa masruufa tusadaqa ku sadaqaysta mutafaqun caleyh wiilkiina gabadhiisa gabadhiina ubadkiina siista oo ku sadaqaysta oo khalaas iyaga marka siiya saasuu ku xalliyey waa muttafaqun caleyh وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة يعني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتاani laba haweenaya baa jirayay macahum abnaahumaa oo labadoodii wiil ay la joogaan laba haweeno oo meel dhar ku dhaqanaya ama wax un ku samaysanayo meel jooga oo ummadihii hore ah ayaa jiray oo labadoodii wiil ay la joogaan ku ciyaarayaan fa jaaءa di'bu waxaa yimid yeygii yimid oo fadahaba bibni ixdaahumaa midood wiilkeedii buu qaatay faqaalat lisaaxibatiha midii kale la joogtay bay waxay ku tidhi inamaa dahaba bibniki buu qaatay ka joogaa waa wiilkaygii waqaalat ilukhraa tii kalena waxay tidhi inamaa dahaba bibniki buu la tegey fataxaakama ilaa daawuuda sala allahu calayhi wasalam nebi daawuud bay isula tageen oo xaakimkiina ahaa nebigiina ahaa faqadaa bihi wuxuu u xukumay lilkubraa tii da-da weyneed u maleeyey inay iyadu run sheegayso islaantantada waa yeelkii m been ma sheegaysa gabadhan yarbaa been sheegaysa buu is yidhi ho waxay la noqotay inay iyadu dhashay oo u xukumay fakharajata calaa sulaymaan ibni daawuud sulaymaan ibni daawuud oo kolka aabihii uu joogo bay kusoo baxeen sala allahu calayhi wasalam fa akhbarataahu markaasi uga warrameen fa qaala markaasu wuxuu yidhi iituuni bisikeed yacni intantada halkan waxaa ku jira <clears throat> waxaa ku jira qisada in baa ka maqanoo waxay ahayd wuxuu yidhi haddii aniga aan ahaan lahaa sidaas aan baa baan ku xukumi lahaa aabihii baa maqlay markaasu u yeedho markaasuu yihi xukun ab markaasuu wuxuu yidhi kolkuu isu dhegaystay ayuu wuxuu yidhi itunii bisikiini ii keena midil ii keena ashuquhu baynakuma waa idin kala jeexayaaye inuu iska noolaado oo raalli ku ahaanaysaayo inay dhashay ayay qarinadii tusisay oo middan iska aamustay ee waa la kala jeexayaa markii la yidhi iska aamustay ean iyadu kala jeclayn inuu dhinto iyo inuu naa kale ay qaadato oo ama ha dhinto ama anigu a qaato oon arrinteedu ay tahay inaynay wiilka kada dhalin o ay ka xanuunsanaynin kolkaasuu marka u xukumay sulaymaanna calayhi salaatu wasalaam iyadii yarayd buu u xukumay taas marka iyaduna waxaa weeyaan waxaa aad iyo aad uga hadlaa alimaamu ibnu اlqayim fii kitaabihi aطuruq اlxukmiya fi siyaasa sharciya oo marka wuxuu yidhaahaa qofka xaakimkiihii waa inuu aqwaasha daahirkeeda un qabsado ma ahee axwaasha muxiiطada ah iyo qaraa-intana waa inuu u feejignaado u fiiro lahaado ehm, oo hadday markaa ehm, ictiraafkii iyo markhaatigii iyo haddii ay qaraa-inta qaraa-inulaxwaal hadday beeninayso waa inaanu u dhagraaricinin marka weligii hadda u qiratay bu maanu fiirinine wuxuu ka raacay muxua qaraantii xaaliyada ahayd yuu ka raacay midda kale waxaa weeye ambiyada alle calayhim asalaatu wasalaam inay ijtihaadi jireen wixii aan waxay ugu soo degin way ijtihaadi jireen ijtihaadkaasna marka kolkaa way iskhilaafi jireen markaasna alle subxaanahu wa tacaala wuu ammaanay sulaymaan iyo iyo daawuud mas'alo kale oo sidan oo kale ahayd oo laba siyoodoo kala gedisan ay ku kala xukumeen oo wuxuu sheegay alla subxaana wa tacaala inuu sawaabkii alla fahamsiiyey ee sulaymaan alla uu fahamsiiyey labadoodabana marka wuu ammaanay taasuna waxay tusinaysaa dadka ahlu cilmiga ihi waxay ku gafaan xataa kole ku tahay kol hadday dariiqii saxa ahaa ay qaadeen inay ku ammaanan yihiin oo cilmi yaraantaasu ayna tusinaynin oo ay ma'juurinna ku yihin sidoo nebiga sal ly slam fi xadiidi camr ibn alcaas uu sheegay qofka xaakimka hadduu intuu ijtihaado oo sawaabka helana laba ajri buu leeyahay haddii kalena hajri buu leeyahay qadyadaa kale marka waxay ahayd kii arigii beerta daaqay beer intuu ku mirtay muxuu ahaayey beertii daaqay sulaymaan marka ayaan alla fahamsiinay buu leeyahay subxaanaه wa taعaala taasuna suuratu saad alla uu ku leeyahay wadawuuda وsulaymaan id yaxkumaani fi اlxarf id nafashat fiihi غanamu اlqowmi wakunaa suuraة اanbiya alle ku yidhi subxaana watacaala sidaa ku yidhi markaas ah, sidaasay yeeleen ambiyada sal alayhim الsalaatu wasalaam ay isu khilaafeen marka ikhtilaafka ahlucilmiga ikhtilaafka ahlucilmiga wixii u noqonaya ijtihaad u noqonaya naqeese iyo ceeb ma keenaayo qofkii marka masaa'il sidaas oo kale ahoo a'imo mujtahidiina isku khilaafeen arkaayo waxba inuu ka gugubto oo ka xumaado uu yidhaaho diintiibay kan ka dhigeenoo diintiibay ku kala ma aha waa arrin kolba ah haddii masaa-ishaas camaliyada ay tahay nusuusna ayna lahayn bannaan weeyaan marka qofkii arkaa taasoo kale waxaa weeye isaga waxaa la gudban tii uu u maleeyo inay xaqa u dhowdahay inuu qaato dhammaantoodbana marka uu ogaado inay dad ahlucilmi oo wanaagsan oo ma'juuriina ay yihiin oo iyagana aanu ku xadgudbin kii ku gafa oo u malaya in ku gafsan yahayna aanu muxuu ahay xaqooda meel aynu kaga dhicin unu kuna raacin وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر way tegayaan yadhabu الصaalixuuna dadka saalixiinta wanaagsan baa tegaya alأwala faاlأwal ka ugu horeeya haddana ka ugu horeeya siday u kala salaxsan yihiin yay eh, muxuu ahayey u kala u kala dhammaanayaan oo kala dhimanayaan ehm, ha <clears throat> wa waxaa soo haraya xusaalatun buunsho iyo qashin ka xusaalati shaciiri aw tamr qashinka shaciirta oo kale ah iyo buunshaheeda iyo qolofteeda oo kale ah ama midda timirta oo kale ah laa yubaaliihim allahu alla uuna u aabayeelaynin baalatan aabayeelid ama laa yubaaliihim allahu alla subxaanahu wa tacaala aanu u aabayeelaynin baalatan yani qadran qadarkooda aanu darajo aanu u yeelaynin oo alla subxana wa aanu dan ka lahaynoo aanu meel fiican gaadhsiinayn rawahu lbukhaariy kuwaasuna marka waxaa weeyaan iyo goor intii aakhiru zamanka loo sii dhowaanayaba dadka saalixiintii waa sii yaraanayaan faasiqiinta iyo dadka xunxun iyo dadkaas ayaa sii badanaya ilaa aakhiru zamaanka ay dadku isugaba dhacaan xumo wa can rifaacata bni raaficin الzuraqiyi radia allahu canhu qaala jaءa jibriilu ilى الnabiyi salى اllau alيyه wali wasalam jibriil baa u yimid nebigo sal lla alay slm faqaal maa tacuduuna ahla badrin fiikum maxaad ku tirisaan idinka muslimiintihii dadkii dagaalkii ka qayb galay ee bedri ka qayb galay ee muslimiinta ah qaala min afdali اlmuslimiin muslimiinta inta ugu fadli badan baan ku tirinaa buu yidhi aw kalimatan naxwa mise erey lamiduu yidhi qaala markaasuu jibriilna wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam wakadalika man shahida badran min almuslimiin sidaasoo kale yihiin intii beder ka qayb gashay min almalaa'ika ujeeda malaa'igtiihina iyaguna sidaasoo kale weeyaanoo waa min afdali اlmalaa'ika rawahu albukhaariy marka malaa'ig baa dagaalantay oo dagaalkii bedri ka qayb gashay oo siduu allaba subxaanahu wa tacaala uu sheegay وعn بن cمر رضي الله عنهma qال qاla رsuل لله صلى الله عليه وaلي وسلم إذا أنزل الله taعaalى alla markuu soo dejiyo بqowmi dad cadاaban cadaab yani halaag buu ka wadaa adduunyada ahee macaasidoodii iyo waxyaalaha ay kasbadeen alla uu ku cadaabayo kolkuu soo dejiyo asaaba الcadaabu man kana fiihim cadaabkaasu waa ku dh waa ku dhacayaa inta dhex joogto oo dhan buu ku dhacayaayo halaagaas ka dhalanaysa ee cudurrada xunxun iyo colaadda iyo abaaraha iyo dhulgariirada iyo webiyada fatahaya iyo dabaylaha waxyaalahaas oo ka dhacaaya ka dhacaya fisqiga iyo dunuubta ay sameeyeen inta saalixiinta ee ku dhex jirta kologta ka nabadgeli maayaane waa xaaqaya uma eh, bucitsuu haddana waxaa lagu soo bixin doonaa kolkii qiyaamaha la gaadho calaa acmaalihim camaladoodii baa lagu soo bixinaya muttafaqun calayh waa kan hadda ka horna soo maray xadiidkii um اlmu'miniin ee dadkii dhulka lala goynayey markay weydiisay ay tihi see dhulka loola wada goynaya dad aan ka mid ahayn ba iyagu meelo kale isaga socdo dano kale lebaa ku jiree waa kii yidhi marka dhulka waa lala wada goynayaa laakiin hadhowna waxaa lagu soo bixinayaa qof walbiya niyadiisii taasuna waxay fasiraysaa qowlahu tacaala wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ama qowluhu tacaala walaa taziru waasiratun wisra ukraa iyo muxuu ahay wixii nusuusta sidaas oo kale ah oo qofna inaan qofka kale dembigiisa loo qabanaynina taasu waa hawaabka iyo jazaha aakhira weeyaan ama dhibaatooyinka adduunyada ee ka dhalanaya faasiqiintu waxa ay samaysaan fisqigooda iyo ka dhalanaya ee halaagga dunyawiga ah taas waa wada qaadaya dadka meeshaa jooga oo dhan can jaabirin radia allahu canhu qaal kaana jidcun yaquumu ilayhi الnabiyu salى اllahu alيyه wala slm waxaa jirayay jirid geedka jiriddiisa ayaa jidci la yidhaahaa tiir baa jirayay oo yaquumu ilayhi الnabiyu salى اllahu alيyه wala slm nebigu is-ag taagi jiray yacni fi lkhudba khudbada laga intaan mimbarka la samaynin uu nebigu salى اllahu alayh wali wasalam qori buu muxuuha is-ag taagi jiray oo dhinaciisa uu istaagi jiray falamaa wudica almimbaru markii mimbarka la dhigay meeshii meeshuu hadda uu yaallo la dhigay ee meeshaasuna ay ka durugsan tahay meeshii tiirka buu samicnaa aan u maqalay liljidci tiirkii midla sawti alcishaar geela muxuu ahay cishaarta ah codkooda oo kale reenkooda ama gunuunacooda oo kale ayaan u maqalay cishaarna marka waa jamcu cusharaa jamcu cusharaa weeyaano cusharadana marka waxaa la yidhaahaa hasha toban bilood ee rimanayd oo dhaysta ah toban bilood u dhammaatayna waa la yidhaahaa midda toban beri iyo meelaha dhalanaydna waa la yidhaha tanuna tan munaasib u yahay geel marka wuxuu ololaa oo ama uu reemaa markauu dhale ee dhalmada cusub yahay markaasuu reen iyo muxuu ololka iyo u badiyaa marka waxaa weeye hal muxuu ahaaye irmaan oo ilmo yar haysata oo ilmaheeda ku reemaysa sidiisa oo kale codkiisa oo kale aan maqlay yani waa ooyey jiirkii baa ooyey oo dadkii masjidka joogay oo dhan ay maqleen xataa nazla الnabiyu salى الlaه alيه waslm nebigu ka soo degay fawadaca yadahu caleyhi gacantiisa oo kor saaray fasakana wuu qaboobay oo aamusay wa fii riwaayatin falama kana ywم اljumca maalintii jumcadeed markay timid qacda الnabiyu salى الlahu عalيh wali wslam calى اlmimbar mimbarkiibuu ku fadhiistay nebigu sal ه alay slam fasaaxat الnakla geedkii timirta ahayd baa qaylisay oo oyday jidcigaasa ilan muxuuha geed timira jirridiis buu ahaa allatii kaana yakhdubu cindahaa uu eh, agteeda ku khudbayn jiray xataa kaadad ilaa uga dhowaatay an tanshaqa inay dildillaacdo ay uga dhowaatay wa fii riwaayatin fasaaxad way qaylisay siyaaxa sabiyi canuga qayladiisa oo kale bay ku dhufatay canug hooyadii ka tagtay oo u ooyey sidiisa oo kale fa nazala annabiyu sala allahu alayhi waali wasalam nebigu waa soo degay xataa akhadaha ilaa uu qabtay fadamaha ilayhi xaggiisa usoo dumay fajacalad waxay bilowday ta'inu inay taahdo inay gunuunacdo aniina asabiy alladii yusaka tacaniga la aamusinaya siisi ansiile sidiisa oo kale inay kolkii si aamusaysay iyaduna iyay samaysay xataa istaqarat ilaahay ka degtay oo aamustay qaala markaasu wuxuu yidhi bakat calaa maa kaanat tasmacu min adikri waxay u ooyday waxa ay maqlaysay ee maqli jirtay ee dikriga ah ka fogaanshihiisa iyo firaaqiisa ayay u ooyday rawahu albukhaariy arrintantaadu waxaa weeye arrin mucjizo weyn oho nebigeenna sala allahu alayh waali wasalam alla uu siiyey oo ka sarraysa mucjizo kasta oo kale oo nebi kasta alla uu siiyeyba ka sarraysa hadda mucjizadii ciise calayhi salaatu wasalaam ee ay ka mid ahayd ixyaa'u lmowta dadka dhintay inuu soo noolaynayay tanaag ka cajiibsan iyo tii muuse ee mxua sicii la gowracay sicii la gowracay xubintiisii markii ninkii la dilay lagu dhintay lagu dhuftay uu soo noolaaday iyo tanaag ka cajiibsan leanno muxuu ahay wax hortii hore noolaan jiray oo naf lagu soo celiyo iyo waxaan marnaba noolaanin oo naf la geliyo waxaa labadooda ka cajiibsan waxaan noolaanin oo naf la geliyo geed qallalan oo aan noolaba hortiisiiba aan ahayn haddana qallalay oo guri lagu dhisay oo muxuu ahaayey lala hadlay oo naf la geliyey oo la sasabay weeyaan kankadu kaasuna marka waxaa weeye qof awal hore noolaan jiroo nefe ay ku jirto sida ay mucjizadii nebiga sala alla alay slam ay ku saabsanayd biyihii farihiisa ka soo burqaday ay uga xeel dheer tahay mucjizadii muuse markuu dhagaxa ku dhufto usha ku dhufto labiyo tobanka ilood ka soo burqan jireen ay uga sii cajiibsan tahay le'annoo dhagaxuu ajzaada ah dhulku ka mid yahay biyo inay dhul ka soo burqadaanna waa wax macruuf oo la yaqaano inkasta oo taasoo ay mucjizo weyn oo muuse calayhi salaatu wasalaam alle uu sii ahayd haddana tanaa kasii qarisanayo qof bani aadama jidhkiisii oo biyo ka soo baxaan oo jeish dhani uu ka cabo muxuu ahay yaa ka qariibsan midda iyada ah midda kale waxaa weeyaan bani aadamka qalbi adeygiisa bani aadamka qalbi adeygiisa nin la yidhaaho alxasan albasri raximahullah yaa markuu xadiidkan kada wariye buu intuu ooyo yuu dhihi jiray yaa cibaad allah muxuu ahaa khashabatun yaabisa bakad shawqan ilaa rasuuli اllahi salى allahu alayh wali wasalam faantum ya cibaad allahi axaqu an tabkuu shawqan ilaa rasuuli اllahi salى allahu alayh wali wasalam geed qallalan ayaa nebiga alla sala allahu alayh waali slam ka durug uu ka durkay xumaanta ay ka xumaatay oo rasuulka sala allau alay slam ay u hilowsan tahay dhowaanshihiisa iyo wacdigiisa ay maqlaysay agteeda uu ku dadka ku wacdihi jiray ayaa u oyday idinka oo bani aadam oo caqli lahoo ee aan weligiinnana arag rasuulka alle sala allahu alayh waali wasalam oo fadligiisii iyo garanaya darajadiisa garanaya idinkaa kaga habboon buu dhihi jiray inaad u oydaan xiise aad waxay siisantihiin rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam daraaddii aad la oydaan وعn أbي ثعلبة الخشhني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم qاaل إن الlaهa تaعالى فرض فرائضa falaa تضيعوها alla سubحaanaهu وataعaalى wuxuu farad yeelay faradyaal buu farad yeelaye falaa تضayicuuha ha dayicina وxadda xuduuda falaa تactaduuha seerayaalla wuu dhigaye ha ka gudbina seerooyinkiisa wa xarama ashyaa'a falaa tantahikuuha waxyaalana waa xaaraam yeelaye ha jiedhin oo ha ku dhicina intihaag iyo hadki labada waxaa la wax la jeexay baa la yidhaahaa wa sakata can ashyaa'a waxyaalana waa ka aamusay raxmatan lakum naxariisuu idiin naxariisanayo hayra nisyaanin aan ilowsha ahayn falaa tabxaثuuha canha faadfaadhina ha baadhbaadhina xadiiثun xasanun ra'ahu daara quطniyu wagayruhu abulxasan idaara quطni raximahu اllah ayaa xadiidkan kale wariyay iyo kayrka kayrkaasuna waa alxaakim الnaysaburi iyo iyo saaxiibkiisa albayhaqi raximahum اllahu tacaala marka xadiidkan kada alimaamu الnawowi radia allahu tacaala canhu xasan buu ka dhigayaa xasan buu ka dhigayaa wadaadkan cabdilcaziiz rabax la yidhaaha isaguna meeshan tacliiqa ku lehina sidaasuu leeyahay isaguna waa waa xasano bishawaahidihi ayuu leeyahay laakiin sheikhu اlalbani xafidahu اllahu tacaala isagu waa daciifiya xadiidkan kada oo kitaabkiisa la yidhaaho gaayat اlmaraam fi takhriiji axaadiidi اlxalaali wاlxaraam doctor yuusuf alqaradaawi waa ku daciifiyey oo sababka u daciifiyeyna waxaa weeyaan xadiidka waxaa ku jira inqiطaac baa ku jira leanna xadiidkan kada waxa raggaas wariyay ay ka wariyeen can طariiq mxuha makxuul الdimashqi can abi haclabata alkhushani radia allahu canhu marka makxuulna wax ma aanu ka maqal abu haclaba ma aanu la kulmin oo wax ma aanu ka maqal marka xadiidka inqiطaacaasaa ku jira weliba cillo kalena waa ku jirtaayo cillada kale waxay tahay ikhtilaaf xadiidka ku jira oo qaarkood waxay ka dhigeen mawquuf calaa abi saclaba qaarkoodna waxayba ka dhigeen maqtuuc oo min kala min kalaami makxuul ayay ka dhigeen marka kolkaas waxaa weeye xadiidku sidaas wuxuu ku noqonayaa daciif buu sidaa ku noqonayaa xadiidku marka wuxuu leeyahay laba shaahid buu leeyahay labadaa shaahid midkood waxa weeyaan waa waxaa wariyey abudarda radia allahu canhu mid laga wariyay weeyaan oo dhahaya maa axala allahu fii kitaabihi fahuwa xalaal wamaa xarama fahuwa xaraam wamaa sakata canhu fahuwa cafu faqbaluu min allahi caafiyatah fain allaha lam yakun liyansaa shay'a uma talaa hadihi alaaya wamaa kaana rabuka nasiya kaana marka waxaa wariyey alxaakim yaa wariyey waana saxiix buu dhahay walbayhaqi baa isaguna wariyey kaasu marka isagu saxiix ma ahee daciif weeyaan oo muxuaha waxaa ku jira laba nin oo beenaalayaal ah baa ku jirta oo marka isagu daciif jiddan weedaan marka uma suubada kaasu inuu shaahid noqdo iyo uma suubado mid kalaas marka isagu jiro wa qaala alhaysamiyu fi lmajmac bacda an cazaahu lilbazaar wa rijaaluhu hiqaat rijaaluhu hiqaat buu isaguna yidhi lakin hiqaat ma ay ahaa sida uu yidhi nuurudiin alhaysami fii majmac zawaa'id isaguna marka sida wuxuu ku raacay baad moodaa alxaakim buu ku raacay wuxuu ka dhigay saxiix buu rijaaluhu hiqaat buu leeyahay laakiin rijaaluhu hiqaat ma waxaa ku jira nin waxa weeye ninkaasuna horta xadiidkaas isaga naftiisa waxaa ku jira inqiطaac baa ku jira oo rajaa ibni xaywa lam yasmac min abi darda abudarda wax ma aanu ka maqal marka weliba waxaa kaloo ku jira caطaa khuraasaani iyo nahshal laba nin oo la yidhaaho iyo nin kale oo la yidhaaho asram ibnu xawshab ayaa ku jira oo labadaa ninba iyagu horta laba nin oo beenaala ah weeyaan caطaa uma jeeda waxaan ujeedaa nahshal khuraasaani iyo asram ibnu xawshab labadaasaa ku jira xadiidka abudardaa ku jiro oo waa xadiid marka daciif jiddan ama mawduucba weeyaan oo kale nin been kol haddii ku jiro riwaayo kaleu isaguna leeyahay xadiidka abudardaa isaga naftiisa oo waxaa ka wariyey nin la yidhaaho nin la yidhaaho xaywat bnu shureyx ayaa ka wariyey marka kaasuna isaguna inqiطaac baa ku jiro oo raja ibn xaywan ujeeda raja ibn xaywa baa ka wariyey isaguna inqiطaac baa ku jira isaguna daciif weeyaan laakiin xadiidu salmaan salmaan alfarisi waa shaahidka labaad weeyaan xadiidkiisa ayaa isagu jira oo wuxuu leeyahay waxaana wariyey tirmidi iyo ibn maajah baa wariyey wuxuu leeyahay iyo xaakim walbayhaqi baa wariyey wuxuu leeyahy su-ila rasul lah sal ly slam can الsamni wاljubni wاlfiraa waxaa la wariyey subaga iyo farmaajada iyo eh, iyo eh, mxua farwaha farwadana waxaa weeyaan waa maqaarka idaha iyobaa eh, firaal la yidhaah qaala markaasuu yidhi alxalaalu ma axala allah fii kitaabihi wاlxaraamu ma xarama allahu fii kitaabihi wma sakata canhu fahuwa mima cafaa canhu waa wuxuu alla cafiyey weeyaan xadiidkaas isaga ah ee dambe haddaan aqriyayno ninkan cabdilcaziz rabax isaga wuxuu leeyay sanadhu daciif lakin sheekh اlalbani fi saxiix jaamic sagiir xasan buu ka dhigay xasan buu ka dhigay marka xadiidka abudarda isagu daciif ha noqday xadiidkan kada salmaan ee xasankaa seebuuna xadiidkan kada ugu noqon karaynin shaahid uuna ugu noqon karaynin xadiidka abi haclaba radia allahu canhu xadiidka abi haclaba marka inqiطaaca baa ku jiray inqiطaaca mxuha xadiidka uu ku jiray ee noocaas oo kale ah hadduu shaahid helo shaahid xasan oo hadda helay xasan buu noqdaa marka siduu alimaamu nawowi radia allahu canhu uu sheegay ee xadiidku inuu xasan yahay ah sidaasay u eg tahay inuu xadiidku sawaabkii alimaamu nawowi radi allahu canhu uu ku taagan yahay وعn cabdاللahi بn abi أwفى radي allahu canهuma qaala غaزwnaa maca rasuuli الlahi slى الlaه عalيه wali وsلم sabca غazawaatin waxaan la duullay rasuulka all sl اه alay slm toddoba duulaan baan la duullay oo na'kulu اljaraada ayaxa aan cunaynay ayaxa anagu cunaynay wa fii riwaayaةi naأkulu macahu ljaraad ayaxaan cunayna anagu isaga la jira marka isagaa nala cunaaya ma aheen annagu isaga la jiraan ayaxa cunayna mutafaqu calayhi marka sidaas macnaheedu waxa weeyaan ayuxu inuu xalaal yahay ayuxu inuu xalaal yahay weeyaan oo lianna taqriir min annabiy sala allahu alayh waali wasalam weeyaan rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam mujaahidiintii la jirtay ayaa ayaxa cunaysa isaguna uu ku daynaya eh, xadiidka ibni cumar ee saxiixaana isaguna arrintan uu taageerayaayo dhihi jiray waxaa muxua loo xalaaliyey laba dhiig iyo laba laba meyta oo labadii meytana ayax iyo malayga uu ka dhigay wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana nebiya sal ly slam qaal laa yuldaqu lmu'minu min juxri maratayn muttafaqun calayh lagama qaniino qofka mu'minkaha ah, god laba goor lagama qaniino weeyaan laa yuldaqu lama qaniino almu'min min juxrin god maratayn laba min juxrin waaxidin god keliya ma marartayna laba goor lagama wada qaniino muttafaqun calayhi xadiidkana macnihiisu ma aha good abeesi iyo wax sidaas iyo dibqilooci ay ku jiraan haddii intaa mar lagaa qaniino weligaa mar dambe ina intay kaaga soo baxda ayna ku qaniinaynin ma aho oo daahirkiisan xadiidkaasu ma aha ee xadiidka macnihiisu waxaa weeyaan qof qofka mu'minka ah laba goor meel keliya lagama wada dago oo qof haddaad mar u dagato oo intaad moodo qof eh, muxuu ahay siday soomaalida ay yidhaahaan musliman run sheeg muslimun run uga qaado intaad ku kalsoonaato ood aaminto uu ku dago oo ku khiyaamo ood marka dambe aad ogaato inuu qofkaasi qof xun yahay hadda kadaba inaad ka digtoonaataa mar idaga allaha dago way yidhaahaan soomaalidu mar eh, labaad eh, muxuu ahay haddii dagas aniga ah, allaha dago marka kaas sida xadiidka macnihiisu waxaa weeyaan qofka mu'minkiihii waa qof horta hore muxuu ahaayey qof qalbi fayo weeyaane qalbi xaadhan oo dadka muslimiinta ah waa aaminayaa qofkii muslimiya ah wax xun aanu ku arag laakiin haddana qof daki ah oo caqli caqlila waa inuu noqdo oo qofku kol u dagto ee uu ogaado xaqiiqadiisa hadda kadib waa inuu ka digtoonaado mar labaad aanu degin muttafaqun calayh xadiidka qisa ay u sheegaan oo muxuu ahaye kutubu siira ay sheegaan qisadaana waa filaya inaan hadda ka hor soo sheegnay laakiin qisadaas iyado saxiix ma aha xadiidka ma soo hormaray marka ya laa yuldaqu lmu'minu min juxri maratayn miynaan sheegin ha ma a aad wax ku sameeyaya waxaa weeyaan ha xarbi qudca xadiidka qisada ay kutubu siyar sheegaan waxay ahayd in rasuulka salى اllahu عalayhi waalihi wasalam waxaa ku jiray raggii dagaalkii lagu qaqabtay bedri lagu qaqabtay ee gaalada ahaa nin shaacir ahaa oo la dhihi jiray abucazat aljumaxi ninkaasoo marka kolkii raggii qafaalka ahaa ee qoreysheeda dagaalka lagu qaqabtay rasuulka sal allau alay slam intuu asxaabtiisii la tashaday ay iskula gaadheen go-aan in fida laga qaado oo raggii muxuu ahaayey maal lagu xidhay yuu ninkaasu dacwooday nebiga sal allau alay wala slm u dacwooday oo oh, inuuna wuxuu iskaga bixiyana haysanin carruur yaryaroo wax uga dambeeya oo koriyaana aan lahaynna ay jiraan marka nebigu sala alla alay waslam waa u naxariistay oo iska sii daayay laakiin shard buu ka qaaday oo mar dambe inaanu la dagaalamaynin oo col la dagaalamaya aanu soo raacaynin sidii baa marka lagu sii daayey markaas ayaa markaasaa marka kolkii dagaalkii uxud markii ay u soo baxayeen gaalada isu soo gaashaanbuurteen ayay naraac oo kaalayo afkaaga nin shaaciro baa tahay nagu caawiyo oo qabaa-isha noola baxo nala soo guubaabiyo colka nala soo ururi xadiidka qisada ay kutubu siyar sheegaan waxay ahayd in rasuulka salى allahu calayhi waalihi wasalam waxaa ku jiray raggii dagaalkii lagu qaqabtay bedri lagu qaqabtay ee gaalada ahaa nin shaacir ahaayoo la dhihi jiray abucazata aljumaxi ninkaasuu marka kolkii raggii qafaalka ahaa ee qoreysheeda dagaalka lagu qaqabtay rasuulka sala allau alay slam intuu asxaabtiisii la tashaday ay iskula gaadheen go-aan in fida laga qaado oo raggii muxuu ahaayey maal lagu xidhay yuu ninkaasuu dacwooday nebiga sala allau alay wali slam u dacwooday oo inuuna wuxuu iskaga bixiyaana haysanin carruur yaryaroo wax uga dambeeya oo koriyaana aan lahaynna ay jiraan markaa nebigu sala اllau alay slam waa u naxariistay oo iska sii daayay laakiin shard buu ka qaaday oo mar dambe inaanu la dagaalamaynin oo col la dagaalamaya aanu soo raacaynin sidii baa marka lagu sii daayey markaas ayaa markaasaa marka kolkii dagaalkii uxud markii ay u soo baxayeen gaalada isu soo gaashambuurteen ayay yidhaaheen na oo kaalayo afkaaga in shaaciro baa tahay nagu caawiyo oo noola baxo nala soo guubaabiyo colka nala soo ururi markaasuu uu yidhi aniga ballan baan qaaday oo ballantaasaan maxamed u qaaday mar labaad hadduu i qabto waa i dilayaa markaasay waxay yidhaaheen haddii uu lagu dilo annagaa caruurtaada kafaalo qaadayno oo gaar ahaan muxuu ahaayey safwaan ibnu iyo raggii odayaasha ahay abayaalkoodiiyo la laayey yaa ninkii aad iyo aada u guubaabiyey markaasuu colkii soo raacay dagaalkii uxud markuu dhammaaday ee la noqday baa ayaan daridiisa ninkii isaga oo xaafada ku dhuumanaya oo madiina intuu dhan ka galay dad qaraabiya ku dhex dhuumanaya yaa la helay markaasuu kolkii lasoo qabtay yuu mar labaad sidii oo kale yidhi ho in la sii daayo uu doonay markaasuu hadalkan kada nebigu sala allau alay waslam markuu yidhi baa la yidhaha laa ybdq اlmu'minu min juxrin maratayn idrib cunuqahu ya zubayr marka halkiina lagu dilay muttafaqun caleyh lakin qisadaas waxaan filayaa qisadu inay daciif tahay si tii hore aan soo marray ee alxarbu khadca iyaduba qisadii ku saabsanayd ay daciif u ahayd sidaas kale weeyaan ah, ah, <coughs> وعنه رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم ثلاثة laa يكلمهم الله يوم القيامة سدx alla lama hadlo وlaa ينظر إليهim ma fiiriyo وlaa يزكيهim mana طahiro uma dembi dhaafo وlahم عadاaب أليم cadaab xanuunkoodna way leeyihiin rajul waa nin midka hore weeyaane calىa fadli maa-in biyo dheeraad ah haysta bilfalaati meel bannaan ah meel qafro ah lama degaana yamnacuhu oo u diidaya min ibni sabiil dadka musaafiriinta ah nin ceel maalan meel qafro ahoo lama degaan a ah ku laho musaafiriinta ay maraysa ama barkad ku haysta oo u diidaya oo oominaya dadka musaafiriinta ah wa rajulun nin oo baayaca rajulan nin la mubaayacooda yacni doort eh, ka iib ka ka kala gorgortamay silcatan badeecad bacda alcasri casrka dabadi oo faxalafa billaahi alla dhaartay la akhadaha inuu ku qaatay bikada kada intaa iyo intaa wallahina waxaasi waxaa ka bixi intaasay ugu fadhida fasadaqahu uu u rumeeyey oo ka sidaa kaga iibsaday wa huwa calaa gayri dalika isaguna sidaasi aan ahayn uu yahay arrinku uu yahay wa rajulun iyo nin waa kii saddexaad u dambeeye baayaca imaaman doortay nin imaama doortay baycadii doorashada ahayd weeya Ah, laa yubaayicu isagoon una dooranaynin ilaa lidunyaa adduunyo mooyaane adduunya aad ka heshi wasiir ha kaa dhigo gobernatore ha kaa dhigo xoola ha ku siiyo uxun sidaas fa in acطaahu minhaa hadduu wax ka siiyo adduunyadii wafaa waa u oofinayaa doorashadii uu doortay kalama noqonayo oo waa ammaanayaa oo daacad buu u ahaanayaa in lam yucطihi minhaa hadduuna wax ka siininna lam yafi uma oofinaayo oo waa kala noqonayaa doorashadii uu doortay oo dicayd buu ku furayaa oo muxuu ahaaye waa ka goosanayaa muttafaqun calayhi wuxuuna kusoo noqon doonaa raqam alif wa mia itnain wa hamsiin wacanhu radia allahu canhu qaal can nebi sal slm qaal bayna anafkhatayni arbacuun labada afuufood ee buunka la afuufi doono suurka la afuufi doono nafkhada hore ee nafkhatu sacqi la yidhaaho iyo nafkhada labaad oo la yidhaaho nafkhatu lbacsi la yidhaaho waxaa u dhexaysa afartan qaaluu markaasu odhan ya aba hurayra arbacuuna yowman ma afartan beri qaala abaytu diiday qaaluu arbacuuna sana ma afartan sannadood ba qaala abaytu diiday qaaluu arbacuuna shahran ma afartan biloodba ba qaala abaytu yani waa diiday wuxuu leeyahay yani ma sheegayo yani ma ana wax sidaa ku saabsan ma maqal afartan buu maqlay afartankaas wuxuu yahay ma garanaayo ayb ayb wayablaa waxaa baaba-a kullu shayin wax walow min alinsaani insaanka jidhkiisa kamidhiba waa baaba-ayo waa dhammaadaa waa baaliyooba yani waa dhammaadaa wey ilaa cajba danab ilaa dabadhilifta mooyaane cajbu danab la yidhaha cus cus bay carabigana ku yidhaahaan hadda carabigana waxay ku yidhaahaan cus cus bay yidhaahaan laftaas uun maaragtay cajbu danabka la yidhaha mooyaane oo dabadhiliftaasa mooyaane meesha ugu dambaysa dhabarka lafihiisa halka ku soo dhammaadaan ee baryaha dhexdooda ah halkaas mooyaane fiihi yurakkabu lkhalqu isagaa la iska saaray horta ugu horeysana meeshaa lafs yeelanaysa horta hore u ka bilaabmaya halkaa weeyaan goorta dambana halkaasu kasoo biqilaya kasoo dhalanaya oo jirkii uu ka fidaya uma yunzilu allahu alle wuxuu ka soo dejinayaa min asamaa'i cirka maa-an biyuu ka soo dejinayaa fayanbutuuna way soo dhalanayaan kamaa yanbutu lbaqlu siduu begalku u soo dhasho oo kale muttafaqun calayhi xadiidka marka xaafidase usoo baxaya iyo hadda ka hor bayna soo marray isaga say usoo baxayaan dadku wacanhu radia allahu canhu qaala baynama annabiyu sala allahu alayhi waali wasalama fii majlis mar uu nebigu sala allahu alayhi waali wasalam uu majlis fadhiyay yuxadidu lqowma raggii u sheekeynayay ja'ahu caraabiyun yani reer baadiihu yimid faqaala mata saaca waa goorma qiyaamuhu famadaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka alle waa socday yuxadidu isagoo warramayo oo xadiidkiisiibuu iska watay ninkii umaanu jawaabin qaala bacdu lqowm raggii qaarkood baa waxay yidhaaheen samica maa qaala wuu maqlay wuxuu yidhi ha fa kariha maa qaala wuu necbaystay hadalkaa uu yidhi wuxuu ga aamusayaa su-aalkaanu jeclaysanin wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhaheen bal lam yasmac ma ma aanu maqlin midkoodnana ma ahayn sidaa ay sheegeen ma ayna ahayn sidaasna macnahoodu waxa weeyaan qofku wixii marka calaamaad iyo intuu arko uu isagu u maleeya arrintu inay sidaa tahay wuu ka warrami karaa karaayo waxba dhibaata male dembina kuma aha marka waxay maqleen nebiga sala allahu alay slam la su-aalay oo ninka u jawaabin rag marka waxa u maleeyaa siduu kuugu jawaabi waayey inuu yahay inaanu maqalqaalle inuu qarra inuu necbaystay midkoodnana ma ayna ahayn wuxuu ugu jawaabi waaye waxay ahayd inuu horta xadiidkiisa dhammeeyuu rabay marka sidaas macnaheedu waxa weeyaan qofka mudariska ah ustaadka ah ama waacilka ah ama muxuu ahaayey sheeka ee dersi ku jira ee mas'alo sheegaya ama qiso qofkii sheegaya isagoo dhexda kaga jira muxuu ahaayey haddii su-aal la su-aalo waa inaanu isgoynin horta uu dhammeeyo mas'aladaas uu waday taqriirkeeda u dhammeeyo markuu mas'aladii dhammeeyo kolka uga jawaabo hadduu rabo marka haddii uu mana fiicnaba in qofkii dhexda kaga jira hadalkii laga gooyo sidaa lagu keeno lean tashwiish bay u keenaysaa ayb marka a uma a xataa idaa qaضىa xadiiثahu markuu dhameeyey xadiidkiisii buu qaala wuxuu yidhi ayna asaa'ilu can isaaca away kii su-aalayey qiyaamahay su-aalayay away qaala markaasuu haa ana haa ana yaa rasuula allah waa anigan yaa rasuula allah qaala markaasuu yidhi idaa dayacat alamaana marka ammaanada la dayaco faاntadir isaaca sug qiyaamihii waqtigaas weeyaane qaala markaasuu yihi kayfa idaacatuhaa dayaciddeedu waa sidee qaala markaasuu yidhi idaa wusida alamru marka loo tiiriyo amarka ilaa gayri ahlihi qofkii ku habboonaa qof aan ahayn faاntadir isaaca sug qiyaamaha kolkaas weeyaane rawahu lbukhaariy waa marka waxaa weeye nooc min xusn الtacliim ayaa arrintan dada ku jirta oo waxaa weeye qofkii isagoo hadlaaya hadalkii marka in lagu gooyo ma aha kolkii muxuu ahayey haddii isagoo hadalkii dhexda kaga jira la su-aalana maxaa waay in aanu hadalka isagoo aanu goynin horta hadalkiisa u dhamaysto وعنه رضي allahu عنه ana رsuل الله صلى الله عليه وسلم قاaل يصلوna لكم أئمadu ka wada way idin tujinaya imaamyaalka umaradii umare xumaan doonto oo gadaal ka imaan doonto oo salaada dili doona yuu sheegay fain asaabuu hadday hagaajiyaan salaadii falakum walahum walahum ma idin dhig ya ya adigana ya hmm. fa in asaabuu falakum walahum waa idin jirtaa idinka iyo idinku iyaguba waad wada leedihiin wain akhta'uu hadday gafaanna falakum wa calayhim rawaahu lbukhaari a xadiid abi hurayra ayb yusaluuna lakum xadiidkeeda ayb marka a'immadaas waxa wey hadday salaada hagaajiyaan labadiinaba waa idin jirta idinka ma'muuminta iyo idinka iyaga aimada aba falakum walahum ha sidaas way sax ayb hadday haleeyaanna idinka waa idin jirta iyaga marka waxa weeye adigu qofkii imaamehe dadka muslimiinta tujinaya iskaga xidho hadduu faatixada jajabinayo hadduu muxuayey so tumaniinadii iyo aanu hagaajinayn iskala tuko waxba buuqii ha gelinin dadka masjidka buuqa ka kicinina muxuaha iskala tuko adigu ku dadaal inaad طumaaniinadaada iyo khushuucdaada iyo hagaajisato qofka haddii kolkaas qofkaasu dadka tujinayayu ee masjidka aad imaamka ka ihi hadduu yahay qof salaaddii hagaajinaysa hagaajinaya idinkii iyo isagaba waa salaaddii waa idin jirtaa o ajrigii waad leedihin hadduuse isagu salaadii halleeyo idinka salaadiina waa idin sax isaga ka hadlaysan tahay rawahu الbخaariي waxbaha ka goosanin waxbaha dhiinkan keer weeye kane iskala tukaaya dadka muslimiinta buuq waxbaha gelinin marka haddii si awood aad u leedahay adigu aad bedeli karto qofkaasoo qof ka haboon aad keeni karto waa gaarkaago inaad ka beddesho waa heli kartaa meesha aad sulda ku leedahay laakiin adoo meeshiina sulda aan ku lahayn inaad meeshii maxaahay kolkii salaaddii laga bixiyo inaad intaad kacdo aada buuqdo oo tidhaaho imaamka kadu ma fiicina kanuu yeelaya salaaddii waa hadlaynaya salaaddii idinma jirto wax sidaas aad tidhaaho mxa waxaad kordhinaysaa un fidno iyo buuq umaad kordhinaysaa mooyaane maxaa ma kordhinaysa kale rawahu الbخarي وعنه رضي الله عنه في qwله taعالى يعني كنتم خyرa أمة أخرجت للناas bu wuxuu yidhi qاala خyر الناaس للناas kuntum khayra ummatin ukhrijat waxaad tihiin ummad la soo bixiyey ta u khayr badan linnaasi u khayr badan weeyaan marka linaasida waxay ku tacalluqaysaa jaar majruurkaasu khayraday ku tacalluqaysaa saasuu u fasirayaa waxaad tihiin bay khayru nnaasi linnaas dadka ta ugu fiican ee dadka ugu nafci badan ee dadka wax ugu tar badan yaatuuna bihim way keenayaan fi salaasil iyagoo ka ee fii canaaqihim xataa yadkuluu fi lislaam ilaa islaamka soo galaan islaamkaas iyo deqi kusoo gelinaysaanoo yani waxaa weeye mujaahidiinta intaad gaalada la dagaalantaan ood soo qafaashaan oo soo katiinadaysaan yaad iyagoo katiinadaysan keenaysaan beledka islaamka markay islaamnimadii dhex galaan bay islaamayaan arkaano islaamka iyo wanaaggiisa arkaan iyo islaamayaan sidaasay janno ku gelayaan markaasaa iyaguna hortooda haddii sidoodii lagu daayo naar bay geli lahaayeen ahlu naar bay ahaan marka idinkaa naftooda kolay kutaa uga roon oga waxtar badan wa canhu radia allahu canhu can الnabiy sal ه alay slam qaal cajiba allahu caza wajal alla wuxuu ka yaabay caza wajal isagaa og cajabku xaggiisa siduu ku yahaye min qowmin niman oo yadkhuluuna aljannata gelaya jannada fi salaasili katiinada ku galaaya niman katiinada ku galaaya silsilada ku galaya jannada fi salaasil yani bisababi salaasil weeyaan silsilada sababtood ku galaya rawahuma ha ha rawahuma albukhaari labada bukhaari baa wariyey marka labada xadiisna waa isku macno weeyaano silsilada sababtood bay jannada ku galayaan waxaa weeyaan silsiladii lagu soo xidhxidhay ee lagaga keenay dalkoodii kolkii lasoo qafaashay ee beledka islaamkaa la keenay ee marka sabab u ahay inay islaamaan kuwaa sababtooday janno ku galeen macanaahu yu'saruun waa la qafaalanayaa wa yuqayaduun waa lasoo katiinadaynayaan uma yuslimuuna markaasay islaamayaan fayadkhuluuna aljanna وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها dhulka meesha uu alle ugu jecel yahayu waa masaajideeda wa abqadu lbilaadi ila allah tu alle ugu necab yahay bilaadana waxaa weeyaan aswaaquhaa waa suuqaqeeda suuqaqa melax lagu ibsadaa suuq la yidhaahaa maaha shawaaricda iyo jidadka maaha suuq siday soomaalida yidhahaan iyo kale maaha meesha selida wax lagu ibsadaa la yidhahaa marka meeshaasu alle ugu necab yahay rawaahu muslim sababku marka ugu necab yahay alle ugu necab yahayna maaha inayna meeshaaso ayna faa'iido dadka ayna u lahayn ma aha laakiin dadkii baa xumeeyey oo meel been iyo buuq iyo kafle iyo muxuu ahay wax lagu dhaco iyo waxyaalahaas dhaar beenaali ihiyo ayay ka dhigeen dadkaa marka xumeeyey ah, rawahu muslim wa can salman alfarisiyi radia allahu canhu min qawlihi yani marfuuc aan ahayna mawquuf calayhi ah radia allahu canhu qaal ah, laa takunana in istaطacta أwla man ydkulu الsuuqa walaa aakhira man yakruju minha laa takuunanna ha ahaanin qof walbaba buu la hadlayaa in istaطacta haddaad karayso أwala man yadkulu suuq suuqa qofka u horeeya gala ha noqonin walaa aakhira man yakruju minha qof ka soo bax ka ugu dambeeyana ha noqonin fainahu fainahaa suuqaasu macrakaة الshayطaan yani muxua maxalu ciraaki shayطaan waa waa xarbadii dagaalka xarbadii shayطanka meeshuu shayطaanku ku dagaalamayey weeyaan ee goobtiisii ah wa bihaa yansibu raayatahu iyaduu ku qotansadaa bandiiradiisana aroortii buu soo kal lahaa shayطaanku soo kal lahaayo wuxuu la soo kal lahaa bandiirad buu la soo kal lahaa malaguna waa soo kal lahaayo bandiirad buu la soo kalahaayo malagu bandiiradiisa masaajidda hortoodu qutubsadaa shaydaankuna bandiiradiisa suuqu qutubsadaa marka suuqaasu ka shaqaysanaya ayb marka qofka ugu soo horreeyana ha noqonin qofka ugu danbeeyana ha noqonin masaajiddana marka waa cagsi rawaahu muslimun haakada muslim ayaa weriya xadiidkan kada isagoo sidaa mawquuf calaa salmaan radia allahu canhu wa rawaahu albarqaaniy abu bakr الbarqani wasmhu أحmed ibn mحamed ibn أحmed ibn غaalib alkhwarizmiy الbغdaadiy albarqaniyi weeyaan radي allahu canhu yaa wuxuu yidhi ha kitaabkiisu ho la yidhaaho aljamc bayna الصaxiixayn la yidhaaho bu wuxuu ku yidhi fi صaxiixi wuxuu ku yidhi can salmana radي allahu canhu qaala qala rasul lah sl slam marka marfuuciisa ka dhigay laa takunana أwla man ydkl suuq walaa aakhira man yakruju minha fabiha iha fabiha wuxuu ku dhigay ma jira fiiha baaba shayطaanu wafarak iyaduu ku ukumeeyey shayطaanku suuqodaani laga wadaa oo uu ku ku dilaacsaday faqsi baa la yidhaahaa kan oo ka jebinta qobka laga jebiyo ukunta marka kolkay soo baxdana muxuu ahaayey farqi baa la yidhaahaa tafriiqna waa lagu magacaabay faqsi marka iyo iyada intuu ku dhalay kuwa kumaystay kuwa kundilaacsaday weeyaan aad bu u makansaday weeyaano iyada u degay wey wa can caasimin alaxwal caasim ibni sulayman alaxwal qaala hmm, can cabdillaahi bni sarjisa radia allahu canhu qaala qultu lirasuuli illaahi sala allahu alayh waali slm rasuulka allah waxaan ku yihi yaa rasuul allah gafara allahu lak rasuulka allow alla kuu dambi dhaafo qaala markaasuu yihi walak adigana adigana alla ha kuu dembi dhaafo qaala caasim caasim baa wuxuu yidhi arrintaasi weyne iska oo ninkan uu nebigu u duceeyey sala allahu alayh waali wasalam dembadaha kugu duceeyey baa la weynaado qultu lahu markaasaan ku yidhi cabdullahi bni sarjis radia allahu canhu istakfara laka rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ma rasuulkii allaaba kuu duceeyo dembi dhaafku ugu duceeyey qaala nacam walak ha adigana waa kuu duceeyey uma tala hadihi alaaya aayaddan u aqriyey cabdullaahi radi allahu canhu oo tusinaysa qof kastoo muslimaba rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam inuu alla dembi dhaafa u weydiiyey taasuna marka waxaa weeyaan waa fadiilo iyo maziya aad iyo aada u wanaagsan oo qof kastoo muslima gaaraysa weeyaane buu aqriya oo ah wاstakfir lidembika walilmu'miniina wاlmu'minaat alla dembi dhaaf weydiiso dembigaaga u weydiiso walilmu'miniin alxamdu lilah mu'miniinta iyo mu'minaadkana dembi dhaaf alle u weydii saasoo oo all yani warkaa alla amray yani nebiguna waa yeelay weeyaan amarka alle waa fuliyey rawaahu muslim wa can abi mascuudin alansaariyi radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allau alayh waali wasalam inna mima adraka annaas waxay dadku soo gaadheen waxaa ka mid a min kalaami nubuwati aluulaa oo hadalladii nebiyadii horean hadalladii nebinimadii hore ah oo nebiyaal intay ku hadleen dadku ay soo gaadheen oo ay kala dhaxleen oo ay yaqaanaan oo mahmaaha iyo xikma ahaan oo ay isaga haystaan waxaa ka mid a idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta haddaadan xishoonayni waxaad doonta samee muttafaqun calayhi marka eh, eh, waxaan jeeda rawahu lbukhaari haddaadan xishoonayni waxaad doonta samee marka taasi waxaa weeyaan ma aha eh, in loo bannaynaya taas oo kale iyo ma aho waa tahdiid oo waxaa weeyaan haddaabaad xishoon weyday yani waaad ka tegaysaaba kolka ma jiro maxaa kale ood ka tegaysaaba waa dhaliil iyo tahdiid weeyaan mooyaane maaha qofka xishoon waayo inay u bannaan tahay wuxuu doono inuu sameeyo marka xishoodkii ugu weynaa arrimo dhan ku xidhnaa inba haddaad ka tagtay waxaad ka tegaysaa waxaad eh, taxgelinaysaaba ma jiro weya kolka wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allau alayh waali wasalam awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaamati fi dimaa awalu maa yuqdaa wax lagu kala xukumo bayna annaasi dadka dhexdooda yowma alqiyaama fidima ay dhiiga gaweeyaan muttafaqun caleyh wax dadka lagu kala xukumo oo loogu kala xaqaado waxa ugu horeeya dhiiga dhiiggay kala galeen muttafaqun caleyh marka waxaan hadda ka horna soo maray waxa qofka lagula xisaabtamaya inuu ugu horrayso salaad aan soo maray oo haddii salaada faradka ay u hagaagtana salaada oo dhan ay u hagaagayso haddii hagaagi weydana alla subxaana wa tacaala u dhahayay bal addoonkayga fiiriyo wax sunna a ma leeyahay oo looga kabaayay haddii wax sunnaa loo helo salaadiisii wuxuu ka naaqisiyey camalada kalena sidaasay ku soconaysaa marka eh, waxay kale yihiin marka labadan iskama hor imanayaanoo bayna annaasi daasa yaa muxuu ahaaye yaa caddaynaysa marka waxaa jira qofka kolka la xisaabayo aakhiro acmaasha isaga iyo rabbi u dhexaysana eh, waa lagu xisaabaa bani aadamkana waa loo kala xuquuqaadaa marka kolkii loo kala qaadayo makhluuqaadka loo kala qaadayo inta awal hore marka dhiigga xuquuq xagga dhiigga ku saabsan leh yaa la kala xukumayaa markaasaa maalkii iyo cadligii iyo wixii kalena ay ka dambaynayaan وعن عائشةa رضي الله عنها qالت qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم khuلqت المalaaئkaة min nuur malaa'igta nuur baa laga abuuray wa khuliqa الjaanu jinkana waxaa laga abuuray min maarijin min naar maarij waxaa la yidhaahaa waxa mukhtalidka ee ah isku jira ayaa la yidhaahaa makhtalada min axmara waasar wax ka isugu jira weeyaan dab isku jir ahoo midaba dhowra isugu jira ayaa laga abuuray min naarin oo naar ah min maarijin mi isku dhafan oo min naarin dab ah baa laga abuuray wa khuliqa aadamu aadamna waxaa laga abuuray mimaa wusifa lakum waxii la idiin tilmaamay ee qur-aanka laydinku sheegay rawahu muslim marka dee waxa qur-aanka inoogu sheegayna dhowr shay buu qur-aanka alla ku sheegay turaab baa laga abuuray ba mar yidhaahaa kol min tiin baa la min tiinin laazib kolle wuxuu yidhaha min salsaalin min xama-in masnuun intaasoo dhanna marka waxba iyaduna isma isma anfinaysee waa maraaxishii uu soo maray hortii hore marka ciid baa lasoo qaaday ciiddii waa la qooyo biyaha lagu qooyey kolkii biyihii lagu qooyo waxay noqotay dhoobo dhegdhegaysa kolkii muddo badaan ay joogtayna way quruntay haddana kolkii sii joogtay way qallashay oo waxay noqotay maxaa sarsaalinka alfakhaar sida maxaa galaca iyo dhergii oo kale oo now now now dhahaysa haddii muxuu ahaaye la garaaco shanqarinaysa bay noqotay kaasa aadamna laga abuuray rawahu muslim wa canhaa radia allahu canha qaalat kana khuluqu nabiy llahi salى اllahu alayh wali waslm alqur'an rawaahu muslim fi jumlati xadiiثin طawiil rasuulka alla sal ly slm akhlaaqdiisu waxay ahayd qur'aankay ahayd qur'aankay ahayd oo yani akhlaaqdiisa kelimadii qur'aanku ka qaatay yani qur'aanku abaqayey qur-aanku طabaqaayey xadiidkaas dheer uu sheegayaana umulmu'miniin radi allahu canha arrintan daba dhowr goor baa la weydiiyey dhowr nin baa weydiiyey oo akhlaaqdii nabiga sal l slam iiga warran iilihoo markaas sidaa ay ugu jawaabtay nin yaziid ibni baabus la dhihi jiray iyo nin kaleo la dhihi jiray sacd ibni hishaam ibni caamir kiisa sacd ibni hishaam yuuna sheegayaa baan u malaynaya xadiidkan kada hadda uu sheegayo oo markaas xadiidkaasuna qiso dheer buu ahaa yuu lahaayo waxay ahayd ninkaas sacd ibnu hishaam la dhihi jiray radia allahu canhu wuxuu nin dhallinyaroo khayrka jecelo jihaadkuu jeclaystay markaasuu intuu xaaskiisii furay oo guri uu lahaa uu iibiyey oo hub ku iibsaday ayuu wuxuu doonay inuu jihaadka u go'o kolkuu baxaayey uu bacdu kibaari saxaaba ridwaan ullahi calayhim salaam ugu yimid markaasay marka ka nahiyeeyeenoo ay yidhaheen saa ha yeeline rasuulka alla sal l slm asxaabtiisi saa ayna ma yeeli jirine islaantaadiina soo cesho guryahaagi soo cesho muxuu ahay reerkaaga dhaqo jihaadkana ka qayb gal reerkaagana dayso mxuu ahay cibaadadaadana wado sidii buu marka yeelo markaas umulmuminiin radia allahu canha u yimid oo uu waraystay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam cibaadaadkiisii gaar ahaan salaatuleilka iyo muxuu ahaa ibnu cabaas horta u yimid oo yidhi salaatuleilka nebiga sal ly slm iga warrano markaasu wuxuu yidhi oo kuu sheegaa khalqiga alla qofka ugu aqoon badan salaatu salaatuleilka nebiga sal sl iyo witrigiisii waa caaisha u tag markaasuu waraystay marka cibaadadka nebiga sal sl markay uga warrantay salaatuleilkiisii iyo haddana akhlaaqdiisii waraystay markaasay tiri kaana khuluquhu qur'aan akhlaaqdiisu qur'aanka ahayd oo wuxuu qur-aanku xarrimana waa xarrimin jiray wax bannayna waa bannayn jiray marka qur-aankuna muxuu ahay afdal akhlaaqi اlbashar ayuu kulansaday marka akhlaaqdiisii wanaagsanayd mid alla uu ku abuuray oo dabci alla ku abuurayna way ahayd muxuu ahay mid uu kasbaday oo qur-aanka ku طabaqayna way ahayd rawaahu وعنه عنها رضي الله عنها قال قال رsuل الله صلى اه عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله أحب الله لقاءه qofkii jeclaada alla la kulankiisa allana la kulankiisu jeclaada saasuu yidhi nebigu sal l slam waman kariha qofka necbaysa liqaa'a allahi alla la kulankiisa iyo horjoogsigiisana kariha allahu liqaahu alla la kulankiisu necbaada faqultu markaasaan waxaan idhi waxaan u malaysay hadalkaasi inuu yahay geeri nacaybka iyo geeri jacaylka qofkii geerida jeclaadana alla waa jeclaadaa qofkii geerida necbaadana alla waa necbaadaa sida aynu ula jeedo iyo u malaysay markaase waxay tihi yaa rasuula allah karaahiyat lmowt nageerida nacaybkeeda fa kullunaa nakrahu lmowt damaanta geerida waa necabnahay marka qofna nabadgeli maayo haddii taa ay tahay oo qofkii geeri nacbaabaaba alla u nacayo qaala markaasuu uhi laysa kadalik sidaa ma aha walaakina almu'mina qofka mu'minkiihi idaa bushira marka loogu bishaareeyo biraxmati illaahi wa ridwaanih alla raxmaddiisa iyo raalli ahaanshihiisa kolka loogu bishaareeyo wa jannatihi iyo jannadiisa axab allah axaba liqaaء allah wuxuu jeclaanayaa allale kulankiisu kolkaa jeclaanayaa oo marka loo bishaareeyo ee kolkuu sii geeriyoonayo weeyaan yani kolku sii geeriyoonaya cinda alixtidaar baa waxaa loo bishaaraynaya malaa'igta alla usoo diray yaa u bishaaraynaysa oo tusaysa manaasishiisa iyo darajadiisa iyo waxaa nicmaha alla diyaariyey markaasuu jeclaanayaay oo inta nafta ay ka baxayso uu dherarayaayo inta la-aasaya uu dherarayaayo dadka gubaabinayaa dadka daahsanayaa dadka wada iyo oo kolkaasu allele kulankiisa jeclaanaya wa faaxaba allahu liqaahu markaasu allena la kulankiisa jeclaanaya wa ana alkaafira ina alkaafira gaalkuna idaa bushira bicadaabi illaahi wa sakhatihi marka loogu bishaareeyo cadaabka alle iyo cadhadiisa kariha liqaa allahi allele kulankiisu necbaadaa wa kariha allahu liqaahu allana la kulankiisu yuu necbaadaa nasأl اllah alcaafiya rawaahu muslim wa can umi اlmu'miniina safiyata binti xuyay safiya binti xuyay bn akhdab alsraaئiliya radi allahu canha qaalat kana الnabiyu slى اllahu عalayh waalih waslama muctakifaa rasuulka alla sala اllau alay slam wuu ictikaafsanaa xadiidkana wuxuu tusinayaa sida uu qofka mu'minkii sumcadiisa u ilaashanayo sumcadiisa u ilaashanayo oo isaga oo shay mubaaxa samaynayo haddii uu ka boqo dadku inay si xun u fahmaan oo wax kada uu samaynayaayo suu u samaynayo ayna garanaynin u maleeyaan inuu xaraama uu yahay inuu caddeeyo oo sida uu waxasiyo u sheego marka umulmu'miniin radi allahu canhu canhaa waxay leedahay rasuulka alla ictikaafsanaa kolkuu ictikaafana meel baa dadab loogu gudbi jiray darin baa meel loogu gudbi jiray masjidka dhexdiisa faataytuhu waan u imid azuuruhu anigoo ziyaaranaya leylan habeen faxadadtuhu waan u sheekeeyey uma qumtu waan kacay lianqaliba inaan gabdoomo oo gurigeyga aan ku noqdo faqaama macii waa ila soo kacay liyaqlibanii inuu gediyo inuu dhoweeyo fa mara waxaa soo maray rajulaani min alansaar laba nin oo ansaareed baa soo maray radia allahu canhumaa falamaa ra'aya annabiya sala allahu alayh waali wasalam markay rasuulka alla arkeen sala allahu alayh waali wasalam asracaa ayay tallaabada dhufteen oo hore u baxeen faqaala sala allahu alayh wali slam markaa rasuulka a yidhi calaa rislikumaa tartiibtiina tartiib isaga socda innahaa safiya bintu xuyay waa safiya bintu xuyay weeyaan haweenaydan ila socotaaye marka rasuulku sala allahu alayh wasalam isagoo waqti habeenaho mugdiyana ay tahay yaa waxaa laba nin ay arkeen isagoo ruuxa haweenuhu ula joogo marka waxaa suuroobi karaysa in qofkaas qalbigiisa wuxuuna kusoo dhaco inuu yidhaaho ninkii hebel habfeeriya nin fiic moodayne marka labadii nina ansaareed markay arkeen rasuulka alla sala allau alay wasalam oo ruuxa weynay la socdo waktigaasuna waqti mugdi ay tahay yay tallaabadii hore u dhufteen oo hore u laxaadsadeen markaas yuu nebigu sala allau alay slam wuxuu yidhaha calaa raslikum war iska socda tartiibtiina isaga socda tan ila socota waa xaaska igii weeyaane faqaala markaasi wuxuu yidhahdeen subxaana allah ya rasuul allah waa ka dhexeen arrintaasoo faqaala markaasu yidhi ina shayطaana yajri min ibni aadama majra dam labadii nin baa iyagana arrinta ku cuslaatay oo inuu rasuulka alle sala allahu alayhi waali wasalam uu u maleeyey inay tuhmayseen oo rasuulka alle niyo xun ay u qaadeen bay ka baqeen oo markaasa iyaguna yidhaheen subxaan allah ya rasuul allah waa yani waa isticjaab weeyaan markaasu isagoo u caddaynaya buu wuxuu yidhi ina shayطaana shayطaanku yajri wuxuu ka qulqulaa ka xulaa min ibni aadama ina aadamka majra dami meeshuu dhiigga ka xuno ka xulo dhiigu dhiigu xididadiisa si u xulo jidhkiisa u dhex qaado saasoo kaleu shayطaanna u dhex xulaa ibni aadamka wa inii khashiitu aniguna waxaan ka baqay an yaqdifa inuu ku tuuro fii quluubikumaa sharan wuxuuna kusoo tuuro ow qaala shay-an mise inuu wax kusoo tuuro buy muttafaqun calayh marka shayطaanku labaadantadanna nebigu sal ly slm wuu ogaa inay laba ninoo muslimiin ay yihiinoo aynay eh, ikhtiyaarkooda rasuulka alle sal allahu alay wali slm aynay ku tuhmaysanaynin laakiin wuxuu ogaa shaytaanka dabcigiisu yaqaanay oo oh, qofku waxaanu niyeysnayn oo khiyaarkiisa aanu ku keenayn inuu ku soo tuuro oo niyad xun uu geliyo oo kolkaas ay sidaa ku halaagsanaan yuu uga baqay markaasuu u caddeeyey xaalku siduu yahay marka raxmad uu labadaa nin u naxariisanayaana waa ku jirtaa sumcadiisa oo uu ilaalinayaana waa ay ku jirtaa salawaatu ullahi wasalaamuhu عalayh وعn abi عn abi الفضل العabاس بن cabdالمطلب رضي الله عنه qاal شhahidtu mعa rasuuli الlahi slى الlه عليه وaلiه وسلم yومa xunayn rasuulka alle la jirkiisa ayaan ka qayb galay dagaalkii xunayn falazimtu waan laazimay ana wa abu sufyaan ibn alxaaris ibni cabdilmuطalib rasuula allahi sala allau alayh wali wasalam anig iyo wiilka aan adeerka u ahay abu sufyaan بن alxaaris بن cabdilmuطalib ah radia allahu canhu oo nebigana sala اlla alay slam isku hooyada xagga ridaca ay ka ahaayeen baa la azimnay oo isagoo ninkaas wuxuu ka mid ahaa dadkii maalinta maalmahaas oo islaamay muslimat lfatxi buu ahaa falam nufaariqhu ma anaan faaruqin warasuulu llahi sala اlla alay slm rasuulka allana calaa baqlatin lahu baydaa baqaltiisahoo cadayd oo duldul la dhihi jiray iyo muxuah nin farwat ljudaami la ayuu saaraa falama altaqa almuslimuuna wاlmushrikuun markay kulmaan muslimiinta iyo mushrikiintii walla almuslimuuna mudbiriin muslimiintii ajabeen iyagoo sii cararaya fatafiqa rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka allah wuxuu bilaabay yarkudu inuu inuu cirbiyo baqlatahu baqashii qibala almushrikiin qibala alkufaar xagga gaalada uu cirbiyo waana aakhidun bilijaami baqlati rasuuli llahi sala allahu alayh waali w salam aniguna aan hayo xakamaha baqasha rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam akufuhaa aan celinaayo iraadata allaa tusric inayna ordin oyna xagga cadowga hore u dhexgelin cadowga weerar soo wada asxaabtiisina ay jabeen buu isaguna ka hor weeraraya uu hujuum mudaada ku samaynaya wa abuu sufyaana radia allahu canhu aakhidu birikaabi rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam abuu sufyaanna uu hayo rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam rikaabkiisa uu hayo oo si aanu rarka ula wareegin rasuulka all sl ly slam faqaala rasul lah sl sl rsulka alla wuxuu yidhi ay cabbaas naadi asxaaba samura cabbaasow u dhawaaq raggii muxuha quraca yani raggi baycatu ridwan buu ka wadaa nebiga sala allahu alayh waali waslam inayna cararin kula kula mubaayacooday qaala alcabaasu radia allahu canhu cabbaasna wuxuu yidhi wa kuntu rajulan sayitaa qaala cabaas cabaas baa wuxuu yidhi wa kaana wuxuuna ahaa cabaas radia allahu canhu raawigaa rajulan sayita nin cod dheer buu ahaa nin dheeroo xoog badanoo cod dheer buu ahaa cabaas radia allahu canhu sida cumar oo kale ah faqultu markaasaan waxaan ihi biclaa sawti codkayga kugu dheeraa baan waxaan ku yidhi ayna asxaabu samura awi raggii quraca baan idhi raggii quraca kula mubaaracda rasuulka alay sala slam fa wallaahi allaan ku dhaartay laka anna cadfatahum waxaad moodaa soo laabadkoodii xiina samicuu sawtii markay codkayga maqleen cadfatu libili calaa awlaadiha cadfatulbaqari baan u jeedaa lo-da kusoo laabadkeedii calaa awlaadiha ilmaheeda ay kusoo laabanta ah looda ilmaha yar haysata si isagoo dhawaaqay oo dhaqaaqay oo sii socda hadduu ilmihiisa gadaal ka cido isla markiiba isoo roga <clears throat> intuu yidhaha isoo rogaya marka lo-du siday ilmaheeda dambe ugu soo jeedsato oo kale yaad moodaa buu leeyahay sidee kolka hadalkayga maqlay isla markiiba isu soo laabeen faqaaluu markaasi waxay idhi yaa labayka yaa labayka hooyay hooy bay yidhaaheen faqtataluu way dagaalameen hum walkufaar iyagii gaaladii waddacwatu fi lansaar dhawaaqa ansaareed iyo habarwacadka ansaareed maalintaa uu yahay yaquuluuna inay dhahayaan yaa macshara alansaar yaa macshara alansaar ay leeyihiin war reer ansaareedo war reer ansaareedo uma qusirat اdacwa mxuaha dhawaaqii wuxuu ku gaabtay calaa bani alxaaris bni اlkhasraj ya bani alxaaris bni اlkhasraj ay dhahayaan fanadara rasuulu llahi sala اllau alay slm rasuulka allaa fiiriyey wa huwa calaa baqlatihi isagoo baqashiisa saaran kalmutataawili calayha sidii qof ku hanqalloocsanaya kor isugu taagaya oo kale ilaa qitaalihim dagaalankoodii buu fiiriyey faqaala markaasu wuxuu yidhi haadaa xiina xamya alwatiis hadda weeyaan waqtigu bacaadkii kululaaday watiis waxaa la yidhaahaa mxuu ahaa bacaadka kulul ayaa la yidhaha yani marka yani wuxuuna ka wadaa waa hadda markuu dagaalkii kululaaday weeyaan hadalladaasuna waxay ka mid yihiin hadallada aan looga horraynin rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam ee fasaxadiisii tusinaya bay ka mid yihiin al'aana xamya alwatiis iyo laa yantadixu laha canzani iyo hadallo sidaas oo kale ah yaa nebigu alay sla sl looga horraynin baa jira uma akhada rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alle wuxuu qaaday xasayaatin xabado quruuraxa buu qaaday faramaa bihinna wuxuu ku tuuray wujuuha almushrikiin gaalada wejigooda ku sayray uma qaala markaasu wuxuu yidhi inhazamuu warabbi muxamed waa jabeen rabbigii moxamed baan ku dhaartay fadahabtu waan fiiriya waan tegay cabaas baa la anduru inaan fiiriyo faida alqitaalu calaa hay-atihi dagaalkii sidiisiya baan arkay fiima ara sidaan u arkaayo fawallaahi nebiguna waa jabeen buu leeyahy alayh isalaatu wasalaam fa wallaahi allaan ku dhaartay maa huwa arrinku maanu ahayn ilaa ramaahum ramaahum bixasayaatihi inuu xabadiisii quruuraxa ku tuuray wax kale maanu ahayn famaa ziltu maanan ka zuulin araa inaan arkayo xaddahum afkoodii kaliilan kii saawir ah wa amrahum arrinkooda mudbiran sii sii jeesanaya sii dhammaanaya muxuaha kaliil ama kaal waxaa la yidhaahaa mindida saawirta afta daran afkaga daran baa la yidhaha yani marka waxaa ka wada arrinkoodii oo waxba aan taraynin oo dagaalkeena waxba ka taraynin oo sii jabayaan oo sii la sii wato ayaan arkaayey rawaahu muslim wاlwaqiisu tannuur saasuu ku fasiray marka tannuurkuu ku fasiray wa macnaahu ishtadat اlxarb dagaalkiiba adkaaday weeya kolka wa qowluhu xadahum wa bilxaa'i lmuhmala ay ba'sahum shidadoodii iyo dagaalkoodii buu ka wadaa si birta afkeeda oo kale ku shabahaya وعn iبn cabaasin عan abi hurayrata radي allahu anhu qala qala rasul lah slى اllahu عalيyh wali wslam ayuha الnaas in allaha طayib laa yaqblu ilaa طayiba alla waa طayib oo waxaan طayib ahayn ma aqbalo waxaan wanaagsanayn alla ma aqbalo waxa xalaasha dar alle loo sameeyey unbuu aqbala yani وإن allaha allana amara almu'miniina mu'miniinta wuxuu faray bima amara bihi lmursaliin waxuu rususha faray buu faray faqaala tacaala alla wuxuu yidhi yani xagga rususha wuxuu ka yidhi yaa ayuha rusulu kuluu min alayibaati wacmaluu saalixa saasuu rususha alle ka yidhi kuwiina rususha ohow camal wanaagsan sameeya oo wax xalaala cuna oo camal wanaagsanna sameeya wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadkiina mu'miniinta ohow kuluu min ayibaati maa razaqnaakum washkuruu lilahi buu alle kusii daray cuna waxaan ku arsaaqnay kiisa xalaasha cuna oo rabbina u shukriya marka labadii arrimood ee rususha uu faray oo xalaal cunid iyo camal saalixa ahayd ayuu faray muslimiintana uu faray isku sibu markaa faray ilan muminiintu atbacdi rususha calayhim asalaatu wasalaam uma dakara rajula ninka buu ka warramay nebigu sal ly slam yutiilu oo dheereenaya asafara socdaalka dheereenaya ashcasa isagoo basaasan aqbara oo boodhaysan mudduya yadayhi gacmihiisa u taagaya ila samaa xagga cirka u taagayo oo leh yaa rab yaa rab rabbiyo rabbiyo lho mudar ahoo tacbaan ahoo rabbi aan aada u baryaaya wa maطcamuhu xaraam wuxuu cunaayo uu xaraam yahay wa mashrabuhu xaraam wuxuu cabbaana xaraam yahay wa malbasuhu xaraam wuxuu xidhaa xaraam yahay waqudiya laguna koriyey bilxaraam xaraamna lagu koriyey فأnaa yustajaabu lidalika kaa xaggee looga aqbalayaa rawahu muslim yani baciid weeye in allow ka aqbalo qofka sidaas xaraam cunku marka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha muxuaha ducada inaan laga aqbalin qofka u keena xalaal cunkuna waxyaalaha ducada in lagu ajayibo keena ayuu ka yahay marka qofkan kada laba arrimood ayaa ku kulantayoo mid waxa weeyaan mid keenaysa in ducada laga aqbalo waa idraarka mudarri weeyaan midna waxaa weeyaan mid keenaysa inaan ducadii laga aqbalinoo wa xaraam cunidda ninkaasuu nebiga sala allahu alayh wala wuxuu sheegayaa inay labadooda midda xaraam cuniddii rajaxan tahayoo wuxuu leey kaasee baaba allabari looga aqbalaya wa canhu radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam halaaatun laa yukallimuhum allah saddex alla lama hadlo yowma alqiyaamati walaa yusakiihim mana tahiro ma dambi dhaafo walaa yanduru ilayhim mana fiiriyo walahum cadaabun aliim shaykun zaanin oday oday dhilay ah wa malikun kadaab boqor beenaale ah nin madaxoo beenaale ah fara badana kuwa intay been shucuubtooda u sheegaa kuwa madaxdiihi wa caa'ilun mustakbir iyo qof mid faqiiraho kibiraani ah rawahu muslim walcaa'ilu alfaqiir saddexdaaba marka waxay ku noqdeen sidaas ay ku noqdeen midkood walbaba xumahaas uu sameeyey wax sabab ahoo daahirahoo u geeyaan jirin ilaa naftiisa khubfigeeda iyo xumideeda un mooyaane marka odayaasha zinadooda way ku xun tahay dhallinyarada zinadooda dhallinyarada cifadeeduna way ka fiican tahay way ka ajri badan tahay maxaa odayaasha cifadooda wa canhu radia allahu canhu qala qala rasul lah sal lla alay slam sayxaanu wajayxaanu wاlfuraatu wاnniil kul min anhaari اljanna rawahu muslim ha xadiidkii hore ee hadda kaan ka soo baxnay ee salaat ullahi yukalimahum allahda ah waxaa mar horaa soo marray oo lix boqol iyo toban iyo toddoba ku soo maray marka xadiidkankan uu dambaysa wuxuu leeyahay saddexdaa tog saddexdaa webi ee seexaan iyo jeexaan la yidhaah waa afare iyo furaad iyo niil saddexdaa afartaa webiba dhammaantood waa webiyaasha jannada rawaahu muslim webiyaasha jannada weeyaan buu leeyay marka qaar waxay ku fasireen webiyaasha jannada waxaa laga wadaa dalal islaam inay noqonayaan ba alla tusay oo dadkoodu ay jannada gelayaan laakiin taas marka wax u baahiyeen sidaa lagu fasira mau jiro oo xadiidkii israha ku saabsanaaba waata nebigu sala allau alay wali wasalam lagu tusay muxua sidrat salkeeda inay ka soo baxayaan afartaa webi oo asalkoodii yani cunsuruhumaa weliba ku fasir asalkooda waxay ka yimaadeen webiyaalka jannaday ka yimaadeen marka jannada iyagoo ka yimid sidee dhulka ugu soo baxaan oo xaggay soo maraan oo ilan jannadan oo naga sarraysay maxaa loo arki waayey iyo wax sidaasana lama laysma weydiinayo oo meesha ma imaanayso oo waxaa weeyaan waxyigii oo lala dooday bay noqonaysaa xataa haddaan u noqono sida waxaan cilmigan sayniska hadda casrigan kada wax la rumaysan yahe waxay dadka rumaysan yihiin roobkan kale nagu soo daadanaya inuu horta hore inuu dhulka ka tago oo biyaha dhulka oo kolkay muxuu ahaayey gaar ahaan badaha iyo oo kolka qoraxda shucaceeda uu ku dhaco bukhaar intay noqdaan xagga sare aada oo markay meelaha sare ay aadaan fadhiisto oo qaboobo oo barda marrabnee usoo noqonayo weeyaan maxaa lala arki waayo marka marka ay aadayaan erka ay aadayaan walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh